Ah, bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala alihi wasaxbi alkariim walaalyaal caawa waxaa inala jooga eh, sheekh maxamed diris axmed waan wada garanaynaa waa mid ka mida ah ducaadii soomaaliya ee caanka ahayd odayaashii runtii dacwada ka mid ah eh, marka caawa muxaadarada waxay ku saabsan tahay in soomaaliya laga waramo iyo xaaladaha ka jira iyo sidii lagu islaaxin lahaa horumar lagu gaarsiin lahaa ayadoo weliba diintana laga fiirinayo marka waxaan inoo soo jeedinayaa inaynu darsigan ka wada faa'iidaysano haddana waxaan kusoo dhawanaya sheekh maxamed dirdirs inuu insha allah kelimadiisa noo bilaabo jasakum allahu khayra alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm wbaaraka clى nabiyina mxamedi wclى alih wصaxbihi ajmaciin subxaanaka laa cilma lana ila ma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 soomaaliya ama horukaca Eh, soomaaliya ama soomaalida eh, maxaa hortaagan maxaa caqabada ah oo hortaagan inaan wax iskala yani eeg eegno insha allahu tacaala intii wakhtigu eh, koobani unoo noo ogolaado <clears throat> awalan maxaa keenaya horta inaan ka hadalno caqabadaha iyo dhibaatooyinka hortaagan in dadkeen iyo dalkeennu oo hore u kaco oo meesha uu taagan yahay uu ka hormaro dhan kasta ha noqoto dhanka bulshada horukacaasu ha noqoto dhanka dhaqaalaha ha noqoto dhanka teknolojiga iyo horumarka adduunku ku tartamayo dhinac kasta ay noqotoba ilan ummadaha adduunka ilaahay subxaanahu wa tacaala qolaba uu meel dejiyey basharkaas qolaba meelay ku nooshahay ilaahay subxaanaه wa tacaala dhulkiisa ayuu dejiyey inii jaacilun fi اlardi khaliifa insaanka oo dhan oo bani aadamka ah gaal iyo muslim leh ilaahay baa abuuray ilaahay baana dhulkan dejiyey huwa aladii khalaqakum fa minkum kaafiru wa minkum mumin wallahu bima tacmaluuna basiir waxay falayaanna ilaahay subxaanahu wa tacaala ogaal buu leeyahay allana subxaanahu wa tacaala qadartiisa wax walba ku socdaan mashiicadiisa kownkiisa wax aanu idmin kama dhacaan marka inaan ka hadalno weeye yacnii ummaddeenna innagayna khusaysa dee waa arrin diinteennii iyo mustaqbalkeenni iyo danteenni iyo umuurteenni khusayo wey maxaana hortaagan inaan yacnii hore u kacno oo meesha aan hadda taagannahay dhaqaale ahaan siyaasad ahaan Eh, tartan ahaan adduunka tartankasaan kaga jirno kaalinta aan kaga jirno iyo meeshaan ka taagannahay eh, inaan ka hormarno oo ka horno haddaan nahay dadka la yidhaahdo soomaali ama ku kulma ama ku kulansan magacaas eh, soomaali la yidhaahdo ama gobolka yarka ah oo dhulka ilaahay subxana wa tacaala ka mid ah ee la yidhaahdo soomaaliya ku astuman oo ku magacaaban ee dadka soomaalida la yidhahda ay degaan dan gaaraa naga dhexaysa oo adduunka intiisa kale aan kaga duwannahay oo aan kaga astaysannahay oo ah magacaas naga dhexeeya ee adduunka intiisa kale aan kaga soocannahay haddii qof halkaa wax ka dhacaan muxuu yahay marka afkaas iyo dalkaas iyo dadkaas baa ina mideeya marka ummaddaas danteeda iyo diinteeda iyo mustaqbalkeeda iyo danaheeda inaan ka hadalno waa arinka diinta kow ka ah oo qofkii aan muhimmad siin de islaamkiisibaaba wax ku jiraan daanu ka hadlin danihii ummadiisa iyo waxa dhibaya iyo waxa hortaagan iyo caqabadaha hortaagan iyo siday nolosheeda wax uga bedeli karto iyo siday u horumari karto daanu ka hadlin qofku ama laysku baraarujin dee markaa diintiisiibaa luqluq ka gelaysaba oo hadal gelaya taas waa qodob oo waa arrin diinteenii ah way waxaan ka hadlaynaa iyo mustaqbalkeenni iyo danteenni midda labaadna diinta islaamka oo innagu aynu haysanno iyo kitaabka qur'aanka ah kariimka ah ee dastuurka noo ah annaga ka muslimiin ahaan waa kitaab shaamil ah noloshoo dhan complete way of life wey nidaam kaamil lilxayaa waa nolol oo dhammaystiran dhan kasta oo ka hadlaysa arrimihii caqiidada towxiidka ka hadlaysa arrimihii aakhiro ka haraysa arrimihii adduunkeenna saan u maamulan lahayn aakhiradeenna saaan u hagaajin lahayn nolosheenna saan u hagaajin lahayn qoyskeenna saan u hagaajin lahayn dhaqaalaheenna iyo shaqadeenna sidaan u hagaajin lahayn siyaasaddeenna iyo xukunkeenna sida aan u maamuli lahayn u hagaajin lahayn waxaaso dhan buu ka hadlaya eh, marka dee kama baxsanin diinteennii iyo kitaabkeennii markaan ka hadlayno danaheenna siyaasadeed ama dhaqaale ama bulsho ama caqiido way isku dhex jirtaa maba kala baxda ma kala baxayso u fiirsa hadda aayadihii aan maqrib ku tukanay tusaale ee kitaabkao dhanna waa saas isku dhex jiraa saas isku dhex jiraa yacni su-aal baa la weydiiyey niman gaalo ah baa weydiiyey nebi yuusuf calayhi salaam soo xabsiga ku jira iyagu ma garanayaan laakiin wejigiisa wanaag iyo aqoon iyo qadarin bay ku arkeen inaa naraaka min almuxsiniin bay qof wanaagsan baan ku arag markaa su-aal bay weydiiyeen riyooyin ay arkeen riyadu waa cilmi fasir waa aqoon wey midda labaad waxyaaba mustaqbal ah oo haybaha bay ku shaqaleeda oo wax laga hadlaya wax ilaahay subxana wa tacala qofka bani aadamka markuu seexday ra'ya riyadu waa wax ilaahay subxaana wa tacaala laga yaabo mustaqbalka inuu kaa tuso waa cilmi ilaahay subxaanahu wa tacaala khaas ku ah adigoo hurdahaad arkaysa ama qofka waalan waxaa la yidhaahdaa isagoo soo jeedu riyoonaya qofkaan isagoo soo jeeda qof soo jeeda ma riyoon riya un dee maaragtay inuu waxyaalo uu ambishanahu damacsan yahay inuu sameeyo yaa uu mustaqbalka u rabo inuu xaqiijiyo taasaa la yidhahdaa riyada soo jeedka ama riyada caadiga oo riyada hurdada wey marka argada hoosteeda waa cilmi khaas oo ilaahay subxana wa tacaala leeyahay waxbay ka garan waayeen wixii arkeen adugu haddaad habeenkii seexato waxyaala yaab laad arkaysaa dhul kalaad arkaysaa dad kalaad arkaysaa adduun kalaad arkaysa mana garanay sida cilmigaasi waxa weeye laakiin cilmigaas baa ilaahay subxaana wa tacaala nebi yuusuf ilaahay siiyey oo baray wakadalika yajtabiika rabuka wayucallimuka min ta'wiili اlaxaadiid ya sidaa u fasirto baa ilaahay ku baraya waa cilmi ilaahay subxana wa tacala uu ku marka waad arkaysaao caqiidadii iyagoo ka hadlaya arrimo adduunyadoodii ah buu marka hore intaanu u fasirin caqiidadii u sharay towxiidkii u sharay yaa saaxiibaysa aarbaabun mutafariquuna khayrun am illaahu alwaaxid alqahaar darsi buu u dhigay midda labaad xukunka inuu ilaahay iska leeyahay buu u sheegay maamulka iyo xukunka ilaahay baa allah abuuray dadka abuuray dhulka abuuray baa xukunka iyo maamulkana iska leh in ilxukmu ila lilaah amara an laa tacbuduu ila iya dalika diin اlqayim walakina akar annaasi laa yaclamuun lakin dadka badankood ma garanayaan annagaa xukunkale ku leey maxaa xukun leedahay miskiin baa tahay waxba ma ogid berri wixi dhacaya waxba kama haysa ya gidaarkaas gadaashiisa waxa taagan waxba ma kama garanaysa marka taasna way isku dhex jirtaayo diinta ma kala baxsana markaan ka hadlayno arrimahaas midda saddexaad waxaan arrimahan uga hadlaynaa in xalkii bal inaan isla raadino oo isla oo maxaa xal inoogu noqon karo oo dhibaatadaasina haysata dee markaan neel horukac dee waxa waaye dhac baa jiro oo waan dib dhacsannahay oo meeshii laynaga rabay wakhtigaanoo kale inaan joogno ya ma joogno soo maaha nolosheennii iyo xaaladeennii iyo waaqiceennii aan ku noolnahay yaa situationkeen meeshii la rabay ma taagnaa taasuna waa maragmadoonto markhaati uma baahno nolosheennoo dhan baynu ka dareemayna maxaa dhacay waxay ahayd waqtigii xornimada yani gumaysigu dalka ka baxay oo soomaali gacanteeda ay hanatay oo ay taladeeda la wareegtay intii yani sida guud ahaaneed kii eh, maxaa maanta laga jooga toddobiyo konton sano sooma konton iyo toddoba sana laga jooga lixdan sano taqriiban muddo ku dhow waay sixty years ummaduhu adduun bay gooyaan laakiin anna waxaan arkaynaa diblaxsannahay eh, dhowr jeer baan soo qaatay oo aan sheegay oo aan iri boostadii kii igu imaan jirtay qandalay igu imaan jirtay maanta muqdisho xataa uma diri karo hargeysana uma diri karo after years waa very simple service oo dowlad ama nidaam ama system adduunka uu qabsado wa waa khidmo yar oo caadiya eh, oo normala ah, example aad ka qaadan kartid amase kii somaali airlines khutuud la yidhaah oo airline ah oo waddanka adduunyada waddamo badan oo ka midahi ayan lahayn diyaaradaba lahayn waddama hadda maaragtay dee eh, maaragtay diyaaradahooda aan ku faannay inaan raacno <laughs> hadda ka hor baa tv-ga sacuudiga layga waraystay mar eh, markaasaan waxaan ku idhi lixdamaadka annaga gawaari baan raaci jirnay diyaarado taraafik baa jiray adduun baa jiray laakiin riyaad ma ayan lahayn baan ku idhi riyaad baan joognay markaas riyaadna ma ayan lahayn baan ku idhi traafikladna ma lahayn jidna ma lahayn Eh, wax kaloo raacana ma lahayn diyaaradna ma lahayn maxaad marka eh, eh, markaas u yaaba annaga soomaaliya de waxaan naqaanaa abaar dhacday iyo macaluul loo dhimanay tifiyada laga soo saaro iyo dhibaatooyin hadde waxaan ku idhi taas waa taa hadda ka daawato laakiin taariikhu saase kaana hada taarikh ayaam ma kaana ayaam marka in xalkii slaftinana maxaa na hortaagan dee waa mar walba in la soo celceliyo midda ugu dambaysa waxaa laga yaabaa dadka qaarkii suaal aal inankay idhaahdaan oo dhowr jeera la markaan qaraabadayaanka ka hadlayo oo ah war hedhe ma hadalkanoo kaleeto maad ka tiraahdo dadkay khusayso madaxda ah oo maaragtay baarlamaanada iyo maxaan kuu sheegaay madaxda eh, eh, eh, ah oo siyaasadda horgooda maa ka taarado taasna laba arrin baan ka hela kow waa midda koowaada horta risaaladaydu way gaartaa waana gaarsiinaa si toosa iyo si dadban wixii naseexo ah xujo waa ku ogan tahay qof kasta oo usoo soo banbaxay inuu ummaddan idhaahdo waxbaan ka maamulaya xujo waa ku ogan tahay bal waxaan halkan haddaan waqti hayn lahaa ama mar kaleeto aan ka dhigay ah ee ku haya rasaa'il gaar ah iyo eh, khitaabaad khaas ah oo aanu ragga ugu sarreeya xilalka haya aanu diray kolba anigu shakhsiya aanu diray oo aan gudbinayo oo aan waxaan hadda sheegayo wax la mida ah, aan iyaga si toos ah ugu gaarsiine waxaa kaloo u dhaca si toos ah inaan iyagana ula kulanno taasuna way dhacda midda saddexaadna waxa weeye war hadda iyagaaba laga rabay annagu meeshaan baan joognaa oo mimbarka aan risaalada ka gudanaya anika daaci halkan waaye muxaadaraadka waaye joornaalka waaye meediyada waaye rasaa'il kasta oo aan wax ku gudan karo ayaan wax ku gudanaya laakiin anigu diyaaru ma yahay albaabe inaan fadhiisto oo maanta dhan aan maaragtay aan layn galo hebel sidii aan wax ka doonayo diyaaru ma yahi ma garanaysa sida dadka meelaha dhooban oo la leeyahay albaabkiisiiba lamaba geli karo maxaa anuma waxbaan ka rabaa ma timir baan ka rabaa mise beriis baan ka rabaa mise lacag mise jago kama rabo midna maogta isaga yartahay inuu raadsado talada inuu raadsado waajibkiisu way mas-uuliyaddiisana way wa amruhum shuuraa bayna isagaa laga rabaa inuu raadsado dadka uu waxbidayo inay ku caawiyaan dalkan iyo dadkan siduu u maamuli lahaa ama u horumarin lahaa isagaa laga rabaa waajibkiisii wey laakiin annagu waajibkiisii maba anaan ku gaabsane waa ula tagnay oo waa u sheegnay oo waa gaarsiinaa oo waa u qornaa marka taasna waa shuba laga yaaba dadka qaarkiis marar badan inay isweydiiyaan aan u soo dhaco marka warka maaragtay dulucdiisa caqabadaha ugu weyn maxay yihiin caqabadaha hortaagan inaan hor u kacno ama dadkan soomaaliyeed hor u kacaan eh, inaan siyaabo kala duwan u dhigdhigno maahine waa waxyaalahaan ka hadalnay marar badan walaalayaal waxaanse leeyahay mar kale haddaan xusuusiyo caqabadaha hortaagan iyo kadinyada in laga gudbo u baahan waxay isugu jiraan marka u horraysa laba qaybood qaybta koowaad waa mid innaga soomaali khusaysa oo xaggooda ka timaada caqabada soomaalida ka yimaada wey oo iyagu eedeeda ay leeyihiin oy haystaan qaybta labaadna waa wax dibadda inagaga yimaada oo faragelin iyo dana kale eh, oo maaragtay dibadda inagaga imanayo external marka waa internal iyo external ama daakhili iyo khaariji kuwa gudaha ah iyo kuwa dibadda ah waxaana xoog badan kuwa gudaha ah xoog badan kuwa gudaha ah liannahu dee masiirkaaga adigaa xadidi karaa sacaadadaada iyo wanaaggaagana adiga way qofka xadidaya cid kale kuuma xadido mustaqbalkaaga iyo sida aad rabto inaad u noolaatana qofka go'aansanaya waa adiga cid kale kuuma go'aamiso adduunku waa challenge waa dad iska hor imanaya masaalix mutacaarida ya cross interests weeye iska hor imanaya qof walbaa dantiis ayuu raacanaya ilaashanaya marka adaa lagaa rabaa dantaada iyo mustaqbalkaaga iyo diintaada iyo dantaada iyo umuurtaada iyo adaa ka mas-uulaya inaad ilaashato reerkaaga gurigaaga saa u maamulato baad umuurtaada guudna u maamulanaysa marka waxaa muhiimsan midda gudaha ah iyadana badan hadalkana aanu badinayaa kuwa dibadda ahna muhiimadooday leeyihiin laakiin waa naga baxsan yihiin annaga caqabadaha gudaha ah waan kontrooli karnaa haddaan annagu daacadnimo la nimaadno wixii annaga naga imanaya waa wax aynu xal u heli karno oo kontarooli karno waxa dibadda inagaga imanaya inagaga socda faraha dibadda inagaga socda dhinac ma kontrooli karno waayo qofkan shaqadiisu qabsanaya hawshiisu wataa dantiisu wataa oo u shaqaysanaya habeen iyo maalin marka adigu ma kontarooli karto ma odhan karto inaad ka hakiso ama ka joojiso laakiin adiga xaggaaga inuu soo aado baad iska caabin kartaa iska joojin kartaa haddaa adigu gudahaaga aad ka shaqayso oo dantaada adigu adeegato isagu dantiisuu rabaa laakiin waad joojin kartaa waad xakamayn kartaa adduunkuna taasuu ku socda walowlaa dafcu llahi الnaasa bacdahum bibacdin lafasadat اlardu buu yidhi ilaahay subxana wa taala dadka haddaan qaarkood qaarka kale ilaahay ku reebihay ya ya Eh, soviet union baa raba adduunka inuu qabsado maraykan baa laga horgeynaya china rabta adunka inu qabsado maraykan baa ka hortegaya maraykan baa raba adunka inuu qabsado yurubiyaan baa ka hor ima baa jira had iyo tadaafuc sunno ilaahay koonka uu sameeyey qolo qolo inay riixdo laysrixriixo masaalixda laysku riixriixo haddii kale adduunku waa fasahaadi lahaa hal qolaasay doonto ka yeeli lahayd <clears throat> marka waxay u badnaan doonaan xagga gudaha xagga dibadda labadaba waa ku jirtaa haddaan marka qayb ka soo qaado kama wada gaari karo caqabadaha waxaan ka soo qaadi shan ka mid a ah. afar gudaha tahay midna o dhan bay soo koobaysaa oo waa dibadda waa midda koowaad caqabadaha gudaha ah waxaa ugu weyn qabyaaladda qabyaaladda oo ah yani qabiilka maaha waa qabyaaladda waaan ka hadlay qabiil magac reerood waay waana laysku gartaa diintuna ma reebin ninkaanu waa kuma war maata reer hebel baana ma reebin diintu hadha ilaahay baa saas ka dhigay ya war reer hebel oo ilma adeerta waxaasaan idinka raba ma reebin diintu laakiin in dulmi laysku qabyaaladeeyo laysku xiimiyo taasa qabyaalad laydhahda oo xaqdarro laysku ximo oo lagu diriro oo lagu laysu baabi'iyo oo laysu ximiyo oo laysu riixo marka qabyaalad iyadana waxaa ka sii dhashaa waxyaalo badan laakiin saddex baa ugu weyn <clears throat> waxaa ka dhasha burbur iyo kala qaybsanaan markay qabyaalad reerreer qoysqoys loo kala jejabiyo masaalixdoodii marka waa kala tagtay waa la kala burburiyey hadday hal calan leeyihiin toban calana loo samaynaa hadday hal dal lahaan lahaayeen hal qaran lahaan lahaayeen shan qaran ama toban qarana loo samaynaya hadday hal maslaxo lahaan lahaayeen ya hal interest oo midaya lahaan lahaayeen toban interest oo kala duwana ayay yeelanayaan iska hor imanaysaa marka waxaa kaleeto oo ka dhasha isla qibyaalad ka dhalanaya dadka xumaandoonka ah ee reerahaas cid walba cidda ugu xun inta badan inay madaxa soo kiciyaan ilaa meesha lama kala xigo asaaskii lagama dhigin yaa wax yaqaan yaa aqoon leh yaa awooddaas leh yaa kafaacada iyo kartidaas leh lagama dhigine yaa reerkaas ah baa la yidhi marka yaa reerkaas ah hadday noqoto kii xumaa iyo kii fiicnaaba waa soo gelayaan ardaalkii iyo ninkii maaratay karmeedkaaba waa soo gelayaan lagama reebi waa reere waa reere marka dadkii xumaa inay jaanis helaan ayaa ay keenaysaa qabyaaladu oo waa ah sida hadda waxaa four point five la yidhaahdo kaleto masel ama loo bixiyey iyo waxyaalaha la mida oo ina dhex socda dadkii wanaagsanaana in badan inay qarsoonaato ama ay yani dhowrsato tirado waxaanan faraha lama geli karo ama iyagu ka gaabsadaan amaba la riixoba la yidhaahdo majaalkiisii maaha wakhtigiisiina maaha waxaa kaloo ka dhasha tartan iyo xin aan garaad ku dhisnayn maxaa dhacay qabyaaladu sideedaba waxay dhaawacdaa xiska bani aadamka saliimka ah bay dhaawacdaa caqligay dhaawacdaa caqliga ayay dhaawac u geysataa ma fikiro marka qofku si markii burburka iyo kala qaybsanaanta iyo isximinta qabyaaladu ay timaado waxaa dhumaya caqligii saliimkaaha fikeri jiray oo meesha ilaahay subxana wa tacaala uu yidhi eh, taxsabuhum jamiica waquluubuhum shata qoladii ilahay ka sheegay maxaa dhacay dalika biannahum qowmun laa yacqiluun dadka kala qaybsama oo danahooda ku kala qaybsamaa waa dad caqligoodu naaqis yahay oo uu dhaawacan yahay ama kala dhiman yahay oo dhibaato ku dhacday xiska ka dhaawacan wey aan si si saliima u fekerin qodobka labaad oo dhibaatada oo caqabaadkan hortaaga qabyaaladda kadib waxa weeye hoggaan liito waay ummaddan dadka haddii uu ilaahay subxaanahu wa tacaala u qadaro inay yacnii meel gaaraan hoggaan wanaagsan iyo imaamyo wanaagsan buu ilaahay u sameeya wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lama sabar wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun waa qoomkii ilaahay wanaag la doono wuxuu hormood iyo hoggaan uga dhigaa dad ikhlaas leh daacadnimo leh wanaagga iyo horukaca ku hanuuniya oo iyabaa naftooda ka shaqaynay ummaddaas iyo dadka ay hor joogaan u shaqeeyo u adeegaa ayuu ilaahay subxana wa tacaala siiya haddii ay noqoto kuwa loo qadaray dhibaatana kuwa xunxun baa loo horseedka looga dhigaa oo aan wanaagsanayn waana kuwa uu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala wajacalnaa minhum a'immatan yadcuuna ila annaar wa alqiyaamati laa yunsaruun kuma hanuuniyaan dadkooda iyo dadka ay hogaaminayaan wanaag xumaan bay ku hogaamiyaan iyo waxaan fiicnayn marka taasna waxaa ka dhalanaya dee hogaanka hadduu xumaado maamul daciifa ka dhalanaya ya maamul daciifa oo tusaalihii loo soo qaatay buu noqonaya xataa dadkaas hadday ku jira shacabkaas hadduu ku jiro ama dadkaas la hogaaminaya hadday ku jiraan dad wanaagsan oo karti leh dad maaragtay libaaxyo dad maaragtay aad iyo aad aqoon u leh dad hadday ku jiraan maaragtay caqli leh oo badan hadday ku jiraan laakiin horjoogaha horboodaya u yahay qof liita waxaa matarayso dadkaas badan oo wanaagga waa tusaalihii loo soo qaaday ama maahmaahdii Eh, cid badan baa loo nisbeeya naboleon waa loo nisbeeya dad kale waa loo nisbeeya eh, ciidan dhan oo wada libaaxyo ah eh, jeish min maaragtay min alusuud oo libaaxyo ah laakiin waxaa hogaaminaya bakayle maxay noqonaysaa markaa <laughs> waxaan ka jeclahay buu yidhi ciidan wada bakayle ah laakiin libaax u hogaaminayo ah, baa ka adag oo ka fiican ciidanka waa laga yaaba inuu tabar daran yahay kulligiis wada bakaylo yahay laakiin libaax baa hor socda libaax baa hor socda marka taasu hoggaanka saamayntiisu sidaasay ummadaha ugu leedahay waxaa kaleeto oo hoggaan xumada yacni maamulka daciifka ka sokow ka dhalan ka dhasha wakhtigiioo ka luma ummaddaas toban sano labaatan sano soddon sano iska daba wareeg inay kaga lunto iyo waxqabad yari aan wax muuqdaa jirin oo ummaddaas isu keeni kara oo midayn kara oo isku toosin kara aan la helin qodobka saddexaad waa musuq maasuq corruption ammaano xumo oo xilalkii ay noqdaan maqhnam maqhnam meel wax loo raadsado xoolo loo raadsado raashin loo raadsado qof allaale qofkii baagamuuddo noqda oo wax waaya oo kacah oo fara madoobaada u is yaraad halkaas bay alaabta kaa jirta ya ml halkaas kaa jirta halkaasuu ku ordo marka ya oo uu ka xoolaysto marka dadkii xaqa wax lahaa ay waayaan xaqooda ya dadkii wanaagsanaayo la rabay inay soo kacaan arday hadday yihiin hadday yihiin dad takhasusaad leh ama sbeshaalitis leh hadday yihiin dad aqoon leh hadday yihiin dad karti leh ay waayaan xilalkii ay waayaan mas-uuliyaddii ay waayaan meeshay ummadda wax ka tari lahaayeen booskeedii laga xijsado oo la dhigo dad kaleeto oo aanu qalmin musuqmaasuqa <clears throat> keenaya waxaa kaleeto oo ka mida ah qodobka afraad oo arrimaha qodobka saddexaad oo gudaheenna ah waxaa ka mida ah waa qodobka saddexaad markii ummaddu muddo ay burbursan tahay ama wadada xooga ay ka leexato waxaa soo baxa dad ka faa'iidaysta leexashadaas iyo burburkaas dad baa ka faa'iidaysta <laughs> masaa'ibu qowmin cinda qowmin fawaa'idu dad bay faa'iido u tahay musiibada dad ku dhacday dad kaley faa'iido u noqotaaba marka dad baa jira ka faa'iidaysanaya dagaalka dagaal beeleedka qaranjabka burburka qabyaaladda oo daacda maaragtay dhibaataysan dad bayba waxay u tahay bil u dhalatay way ka lacagaystaan way ka tijaaraystaan dowlad la'aantay ugu badisaa iyaga siday u arkaan naftooda marka waxaa soo baxaa dad aan dowlad rabin nidaam rabin qaran rabin taasuna caqabaadka ina hortaagan bay ka mid tahay oo innagana duruufahaasu wayna haystaan midda ugu dambaysa saan sheegay waxaa weeye waa danaha shisheeye iyo faragelintooda oo <clears throat> xooggan oo aad u xoog badan oo dadkaas adigu markaa dhaawacan tahay oo dhibaataysan tahay dadka uu kala burbursan yahay kala qaybsan yahay waxay ka faa'iidaystaan dhibaatooyinkaas adiga ku haysta waxay ka faa'iidaysanayaan qabyaalad waxay ka faa'iidaysanayaan musuq maasuq adiga xaggaaga ka jira waxay ka faa'iidaysanayaan dadka aan dawladda rabin oo adiga kugu dhex jira ya waxay ka faa'iidaysanayaan hoggaanka liita bay ka faa'iidaysanayaan ama waa u cagajuglaynayaan ama waa adeegsanayaan ama waa sasabanayaan ya dhinacay doonaan bahna marka sidii saba faragelinta ama yacni danaha shisheeye waxay soo maraan dhibaatooyinka innaga xaggeenna ka imanahay saas darteed qur'aanku qur-aan kariimka ah ilaahay subxaanah wa tacaala markay ummaddu isweydiiso war dhibaatadu xaggee naga gaartay dhibaatadu xaggee inaga gaartay musiibadu xaggee naga haysataa innaga keliya maa qur'aankaa sheegaya inay muslimiintu isweydiiyeen markay dhibaato gaartay way isweydiiyeen awalamaa asaabatkum musiibatu qad asabtum milayha qultum waxaad tidhaahdeen anna haada say ku dhacday dhibaatadan dhibaatadan agge naga haysta xaggee nagaga dhacday muslimiin baan nahay ah, nebiga calayhi salatu salaam baa markaas la joogay oo hortaagan war siday dhibaatadan noogu dhac ilaahay hal kelimaduu ugu jawaabay lama dhihin maaragtay dee nimankii gaalada ahaa tiro badan bay ku yimaadeen waa idinka lacag badan yihiin meelahay soo mareen eh, meelo daldaloolay idinka heleen lama dhihin waxaso dhan waa macruuf qul huwa min cindi anfusikum buu yidhi ilahay subxana wataala in allaha calaa kuli shayin qadiir naftiinna xaggiinay ka timi oo bimacnaa haddee dhabarjabin bay masalan maalintaas gaaladu sameeyeen uxud dhabarjabin bay muslimiinta ku sameeyeen dhabarjabinta waxaa keenay muslimiin meeshii la istaajiye ka tegey idayaa dhibaatada keenay marka maaniga magaalada eegaya dhabarjabinta samaysay oo danteeda raacanaysa base ninkii meeshaan ka tegey oo meeshii ilaali la yidhi isagu banneeyey keebaa eeddale kana banneeyey baa eeddale saasay noqonaysaa marka annaga shisheeyaha gacmahooda iyo hawlahooda ee qabsanaya tirada badan oo aan la tirin karin oo dowlada ah oo organisation ah oo mukhaabaraad ah oo sirdoonno ah oo balaayo ah oo maleeshiyaada ah, oo ciidamo hubaysana oo wax xeeroo kala duwan ah oo naga dhex shaqaysanaya naga dhex adeeganaya kullu waxay soo maraan waddo soomaali bay soo maraan waddo qabiil bay soo maraan waddo musuq maasuqay soo maraan waddo hoggaan liitay soo maraan oo tacbaan maadan shaqay intaasay soo maraan meel kale ma soo maraan erkama soo deginayso shuluq iskama soo dhihin oo nama qabsan waaba lagu kici lahaa hadday saa noqon lahayd hal mar baa dadkao dhan ba ku ila dadku waa wada jiri lahay laakiin inagii baa layna kala iibsan marka horta eh, intaas baan hadda ku soo koobayaa caqabaduhu ama arrimahana hortaagan walaalayaal way badan yihiin laakiin eh, shantaas baan ku soo koobay hadda afar gudaha tahay midka kalena dibadda yahay midkaa dibadda ahina afartaanu soo maraa afartan ayuu soo maraa sideen uga bixi karnaa oo uga gudbi karnaa marka caqabadaha see uga tallaabsan karnaa waa waxa aynu hadda isu sheegayno xalkeedu aniga adiga innagoo dhan ayuu ina khusaya rag iyo dumar ma khuseeyo keliya madax ma khuseeyo keliya siyaasiyiin waa qayb weyn oo ka mid a ma khuseeyo keliya odayaal ma khuseeyo cidna innagoo dhan buu ina khuseeya maxaa dhacay masiirkan aan hadda ku wada noolnahay iyo dhibaatadan ina haysata ee aan ka horokaca kalaanahay innagoo dhan bayna saamaynaysaa ma saamaynayso dad gaara ma saamaynayso dhibaatada inagu dhacda soomaali ahaan ku dhacda caawa haddii halkan soomaali ah, qof wax ka sameeyo soomaaliyoo dhan bay qabsanaysaa adreesku qabsanaysa lama odhanaya hala kala saaro iyo shaqo ma lahayn soomaaliya isu soomaaliya wuxuu saamayn ku yeelna soomaaliya oo dhan marka dhibaatada dhexaysa inagoo dhan bay ina khusaysaa inagu marka inaan ka waantoono weye arrimahan caqabadahan aan sheegnay horta waa in qof walba intuu naftiisa u noqdo ilaahay subxaanahu wa tacaala ballan kula galo inuu bal isagu cid kale waxba kama khuseeyaane cid kale waxba kama khuseeyaane isagu inuu ka daawoobo oo isku dayo inuu arrimahan ka caafimaado qabyaalad wax ku dhisideed iyo qabyaaladaynteed hoggaan liita inuu ama u noqdo advocate ama qof u maaragtay difaaca ama doorta ya ama raadiya musuq maasuq inuu inti tabartiisa ah aanu ku dhaqmin laaluush iyo xumaan iyo isdabamarin iyo dad kale xaqood dhicid ah, qarannimada iyo wadajirka iyo maslaxadda guud iyo danaha guud inuu ogaado inay dantiisa gaarka ah xataa hadday taabanayso inay taasu isaga xataa u roon tahay oo ugu badiso oo danta guud ay isaga dan u tahay oo dantiisa gaarka ahi keligiisaanay dan u noqon karin dan uma noqon karto waana la arkay waadix bay noqotay oo tusaalayaal hadda inaan u soo qaado igama baano waxaan marka arrimahan iyagoo isku dhex jira waxbaan tusaale ka soo qaadi tusaalayaalkoo kooban walaalayaal arrinta qabyaaladda hadda masalan waa qarinta ugu weyn caqabadda ugu weyn oo hadda ina hortaagan in layna kala qabyaaladeeyey reerreer laynoo kala soocay reerreerkii haddana hoos hoos loosii kala sooco reerreerka haddana meel aanay ku istaagin inaan ka shaqayno weeye sida qadiyaddaa looga gudbi lahaa dhammaanteen inaan noqonno rusul ka shaqayso sii jiritaankeeda iyo ku shaqaynteeda iyo sharciyaynteeda inaan diidno wey inaynaan ogolaan wey waa laynoo sharciyey hadda waxaa laynooga dhigay iyada laftigeeda in laynoo sharciyo oo la yidhaahdo iyadaa idin maamulaysa oo iyada wax laydinku qaybinaya taasoo ayn ayn yacni aynaan geyin waayo waxay ahayd inaan ka soo gudubnay konton sano lixdan sano ka hor toddobaatan sano hal qarni muddo ku dhow waan ka soo gudubnay wakhtigaada inaan ku noqonno laynagu celiyo hadda inama ma aha arrin inoo qalma dad baynu nahay muslimiina dad baynu cod baynu leenahay reerkaaga dhexdooda cod baad leedahay dadkaaga ama qoyskaaga cod baad leedahay dadka ku hogaamiya madax kuwa cod baad leedahay qof bani aadam oo ilaahay caqli siiyo muslimo diin leh oo aqoon leh baa tahay dabcan sacrifice bay u baahantahy laa shak waa inaynaan yacni dhibkay waxay u baahan tahay inaynu bixinno weeye thamankeeda ama barayskeeda waa inaynu bixinno barayskeeda inaynu bixinna diidmada arrintaas iyada maxaa dhacay dee waan ognahay qof walba reerkiisu u qurxinaya waxaa leeyahay niyo adaa reer ka soo horjeeda oo aan tala u ahayn waxba aan hayn hogaanka liita middaa horuu natiijo ka noqday kadibna wax badan oo dhibaato ah buu noo soo jiido maamul daciifnimo ummadaha hal qof baa laga yaaba xaalkooda inuu bedelo yani maalin dhoweyd mise habeen dhoweyd tusaale waxaan usoo qaaday dhowr jeer waddamo dhan oo dhibaato ku jiray oo xaaladoodu xaaladaheenna daciifkaahi oo kale ay la mid ahayd ayaa jiray adduunka way soo maraan haddii rag ilaahay u bixiyo hogaana ah oo yacni leh kartideeda iyo aqoonteeda iyo daacadnimadeeda iyo qorshaheeda ummaddaasoo dhan ayay waxay u noqotaa waxay u noqotaa waxay dhibaatada kaga baxdo <clears throat> eh, tusaaleyaal dhowr ahmaan soo qaaday dammo maaragtay sideenoo kaleeto dagaalo galay eh, dhibaatooyin soo maray eh, dhaqaale xumo soo maray oo ka gudbay waxaan tusaale u soo qaaday maleeshiya waxaan tusaale u soo qaaday turkiya waxaan tusaale usoo qaaday singabore waxaan tusaale usoo qaaday south korea waxaan tusaale usoo qaaday ilaahay kuma sama diide ee africa xataa dhexdeeda wadamo ka mid ah sida ruwanda oo kulliba aan tegey inahaas aan ka sheekeynayo waxaa ka akhriyey research badan ku sameeyey isbeddelka ugu weyna yani hogaanku inuu qayb weyn ka qaato shacabku ha ka qaato dadka kalena ha ka qaataan iyo qaybaha kale aan sheegay dadka dowlad doonidooda waxaaso dhami qayb bay ka qaadanayan laakiin yacni meesha ay ka dhaqaaqayso waxay ahayd qofka hogaanka ah oo isagu eh, shardi ay u tahay si waxa uu taxqiijiyo marka ugu horaysa daacadnimo inuu u jirto oo qadiyadda u daacadka yahay waanu dan gaara u socon ee dadkan hogaanka uu hayo siduu horey u marin lahaa siduu hore ugu qaadi lahaa ee ammaanadeeda u gudan lahaa aan uu ka sheekayo waan soo sheegay haben dhoweyd waxaan akhriyey kitaab uu qoray nimanka madaxdaana had iyo jeer ama siyaasiyiinta dadka doonaya waan u toosiyayaa ama waa kula taliyaa inay akhriyaan waayo dee adduunka waa laga faa'idaystaa waxaa socda doctor mahatir moxamed wuxuu ahaa nin dhakhtar dhakhtarah kadibna siyaasaddu galay kadibna wuxuu noqday prime ministerka dalka maleeshiya muddo kow iyo labaatan sana ah buu hayay xilka kadibna iskiis buu uga degay kadibna oday dee waddanka ka maamuusan oo ka macruuf ah oo la yaqaano la tixgeliyo oo loo loogu magacaabo dadka intiisa badan waa jiraan dad yani ka soo horjeeda bani aadam laga mabaweyne aabbihii ah, horumarka iyo isbedelka dalka maleeshia loo bixiyey the father of modernization of malaysia ee loo bixiyey waa nin weli nool sagaashan jir weeye hadda iyo ziyaada weliba laba sagaashan saddex inuu jiraan filayaa weli waa ordayaa kitaab buu qoray kitaabo badan buu leeyahy dhowr ah laakiin kitaabka hadda ugu weyn noloshiisa kusoo khatimay ugu weyn waa kitaabu kaga hadlayo noloshiisi taariikheed waa sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideed beej wey kun laba beej dhiman waa kitaab aada u weyn waan akhriyey anigu wax badan buu kaga hadlayaa taariikhdii dhulkan soo maray cibrooyin badan iyo duruus badan baa ku jirta waxaan u leeyahay marka qofka hoggaanka ah inay yacnii oo aan u soo qaaday caqabadaha ugu weyn inay tahay oo ina hortaagan xaalado dacfi baa soo maraya xaalado lahandadaa soo maraysa qofka maaragtay madaxda ah. for example tusaale haddaan usoo qaato fasal ka mida kitaabkiisa jabtar ka mida wuxuu kaga hadlayaa shirkadooda batroolka markii ay damacday dibadaha inay u baxdo shirkadaha maraykanku inay hor istaageen oo maraykanku hor istaagay oo la damcay in laga joojiyo meelahaas markay damceen inay batrool ka shaqeeyaan shirkad betronas la yidhaahdo oo batroolka baarta oo maamusha oo suuq geysa bay leeyihin betronas la yidhahdo waa shirkadda labada taawura dhaadheer ee kualambuur macruufka ay ku tahay dhistay oo dhisatay wuxuu ka hadlayaa jabtarkaas kaga hadlaya sidii ay arrintaa u wajaheen wuxuu kaloo ka hadlayaa jabtar kale asmo kaleto oo ku timi oo iyo waddankao dhanba inay jilmaha dhulka u dhigto ay ku sigteen kii bay dhacday annaga burbur ku jirna burbur dhaqaale oo karansigooda lacagtooda ringit baa la yidhaahdaay niman western ah inay bangiyadii iyaga keliyana ma ahayn maleeshiya iyo indonesiya iyo tailand iyo eh, hong kong wadamadan eh, faristiga dhowr ah ama asian tigerska la yidhahdo ayaa la rabay dhulka in jilbaha loogu dhifto karansigoodii baa marka la qasay macnihii dollarka kor loo qaaday lacagtii waxaan aragnay ringadka ahadoo waddan ka baxaysa oo aanba la helahayn marka waxay noqotay asmo weyn markay asmadaasu dhacday waa sida caadiga ahe reer galbeedku waxay dirsadaan world bank iyo i m f laba mu'asasadoodoo la yidhaahdo oo la yidhaahdo haye inagu hadda maanta orod baan ku geli lahayn i m f iyo world bank maba joogsan maanagaaba heli karnaan dhihi lahayn i m f inay waxna siiso daynna siiso ama world bank daynna siiyo ya maanagaaba heli karna maya markii jilbaha nimanka dhulka loogu dhifto ayaa waxaa loo soo diray i m f iyo world bank haye ceel baa ku dhacdeen soo ma ahaa xilkana waa loo qoday ogow ma idinka soo saarnaa haa shuruudahan aqbala deyntina waa laydin siin lacag baa laydin siin waana dhibaatadan waa laydinka gudbin indonesia way qaadatay solutionkii ama xalkii world bank iyo i m f tailand way qaada dr mahatir raggiisii la shaqaynayay in badan way oo wasiir maaliyihiisu ka mid yahay anwar ibrahim way qaateen inay qaataan oo ku sugteen inay saxiixaan doctor mahatir kligiis wa hor istaagay ma jirtuu yidhi ma qaadanayno talada iyo xalka iyo solutionka iyo backageka world bank iyo imf ma qaadanayno war waa dhibaatoonaysaa waddankaagu baaba'aya niqaabaadkii baa kugu kacaya shaqaalihii baa wixii laga goynaya adduunkii baa baaba ma qaadanayno wewelno takit oo maxaad samaynaysaa xal kalaan raadinaynaa marka kuma dheeraanaya sheekada laakiin buuggiisuu kaga sheekaynayaaye wuxuu leeyahay aniga marka qadiyadan karansiga horta maba fahamsanay bal horta kutaabo inaan qaato aan dhowr ka akhriyo kitaab oo aan bal fahmo karansigan iyo lacbadiisii ciyaartiisa suu loogu ciyaarayo inaan fahmo iyo dadkan lala dagaalamayo karansiga lagula dagaalamayo waxaan fahamsanayn buu yidhi annaga dowlad ahaan lacagtii ringadka ahayd in waddanka laga saarayo niman sariflayaal ah oo annagana baabi'inaya ee lacagtii bannaanka u saaraya saas darteed waxaan dhignay eh, xuduudaha iyo castamiska eh, iyo boodharada yacnii in la adkeeyo oo lacagta karansigayo baxaysaoo ringadka la qabto waxaan suuradaysanaynay buu yidhi jawaano lacaga iyo kontaynaro in la saarayo oo lacagtii ringadka ahayd sababtoo ah eh, eh, in suuqii laga waayo eh, nin waxaa jiray buu yidhi bangiga dhexe madax ka ahaan jiray retirska aha shaqada markaa ka tegey maalin isagoo jidka mar arkay waan xusuustay bonos aires anigoo jooga oo safar u baxay oo argentiin jooga ayaan xafiiskaygii la hadlay waxaan ku yidhi ninkaa hebel la yidhaahdo waddanka meel uu jooga ka soo raadiya intaan soo noqonayo ma sugi karehe diyaarad intaa ii soo saartaan bonos aires igu keena fiiri qaa'idka liidarka go'aamadiisa iyo marka uu rabo inuu wax qabto ama go'aamo gaaro sida uu serious u yahay ma sugi karo yiri intaan soo noqonaya diyaarad ii soo saara marka soo heshaan iigu keena argentiin hotaalkii aan deganaa bonos aires baa laygu keenay ninkii waa la fadhiistay hotelka waxaan bal qadiyadan ifahamsiihi horta waxaan maxay waxaan nagu socdaa dagaalkan bal ifahamsiihi lacagtaas see loo waa wixiibuu ninkii lecture dheer ii dhigay wixiibuu ifahamsiiyey wuxuu yidhi meeshaan isku dhugoynayso xuduudahan aad ilaalinayso waxba kama jiraan <laughs> lacag meesha waddan ka baxaysaa ma jirto <laughs> oo la saaray waxaan waa numbers and figures baa laydinkula ciyaarayaa bangiyada ma garad waa inaan solution iskaleeto aan qaadnaa baakaj kalu soo jeejiyey waan soo noqonnay guddi baan saaray gaarka ah oo xafiiskayga every morning seven o'clock ku kulma oo kooban oo asmadan maamula wayna ka baxeen godobay gaareen dolarkii way xadideen brickiisa markaas waxaa dolarkii lasii marsiinaya halkii ringed saddex buu ahaaye sagaal baa lasii marsiinaya ringed tujaartii oo dhan inay khasaaraan bay kuskantahay waddanka ganacsigiisi waxaan ku soo celinay afar baan ku xadidnay buur ama ha yimaado ama ha tago four ringed sicirkiisi waa xadidna recautions kale iyo waxyaalo kaloo badan bay qaateen waxaan ka wadaa marka maxaa natiijadii noqotay muddo sanad laba sano kadib malaysia way soo caafimaaday dhaqaalaheediina way soo xoogsaday iyadoon world bank iyo mf dayn ka qaadan oo dhibaato gelin oo dhuunta lagu dhegin ayay ka baxday asmadii ka gudubtay eh, iyadu tallaabooyin ay samaysay reer galbeedkuna way yaabeen haddaad hadda google garayso haddaad google garayso oo aad tiraahdo malasian Uh, uh, ringet macarance uh, crisis ama aad tiraahdo xataa aad baaritaan ku samayso malasian miracle bay u bixiyeen yani mucjizo ilan <laughs> cidaan bangi bangiga adduunka iyo ayan taageerin iyo mucjizo yaqaan bangiga adduunka iyo i m f ayan taageerin oo iyadoo dhaqaalaheedii xoogsaday waxay u yaqaaneen inay tahay miracle bay u bixiyeen adduunka hadda kuliyadaha dhaqaalaha laga daraaseeyo sababtuna waxay ahayd go-aan qof hogaanimiye ah uu qaatay oo geesnimo leh oo riski uu u geli karo dalkaanoo dhan inay dhibaato gaarto laakiin dhanka kalena inuu dhankaan xoriyadiisa waxyaalu ku cilayna waxaa ka mid ah wuxuu yidhi haddaan qaadanno xalka i m f iyo world bank waxaan ka tanaasulaynaa siyaadadeed dalkeen xornimadii yani xornimadeennii iyo istiqlaaliyadeenni ya sobangnigii baan ka tanaasulayna oo dalkeenni lasoo fargeliyo la yidhahdo ha batroolka intaa ka dhig lacagtii dawladdu ay saboorto garanaysa ka dhin ka tuur shaqaalihii lagugu soo jeediyo dadkii lagugu soo jeediyo noloshii cirka loo qaado eh, taklifadii maciishada cirka la geeyo iyo waxyaala lamida marka waxaan ka wadaa hoggaanku eh, waxa weeye waa hoggaanku waa meesha ummad laga eegto cinwaankeeda ummad cinwaankeeda meesha laga eegto Eh, turkiya waa sidoo kale eh, meesha la yidhaahdo eh, south korea waxay la soo kacday dhaqaalaheeda yani fiiri malesia singapore waa soo qaaday maalin dhow dhoweyd ama habeen dhoweyd halkanna waan kaga hadlan filaya mar kale yani tusaalayaasha waxaan u qaadanayaa jacayl maaha laakiin walaalayaal waa dad inala mida oo mararka qaarkood inaga dhaqaalo hooseeyey oo inaga liitay mararka hooseeya xagga dhaqaalaha iyo xagga dadkaba oo haddana soo kacay because raggood waxa ay sameeyeen tusaalaan idiin soo qaadaya hadda masalan musuq maasuqa dadkaa dowladda rabin danaha shisheeya innaga hadda dana shisheeyana burburina ayaa jira laakiin saan sheegay waxay soo maraan waxay soo maraan soomaali bay soo maraan projectorka ma shaqaynaya sawir baan idin tusi lahaa bes laba sawir hadday suurtagal tahay yani maala hadda fiiri waxyaalaha aan la rabin inaan soo kacno ama aanba hore u dhaqaaqno waxaa ka mida asmada badda badda badda maxaa dhacay badda maxay adduunku siraac buu ku jiraa tartan buu ku jiraa resources iyo dhaqaale mustaqbalka kontonka sano soo socda baa la kala qaybsanaya boqolka sano soo socda baa laga fikerayaa adduunka bidaacadiisa kala socoto shaatiga aad gashanayso iyo mobilka yarka qaadanayso iyo kombyutarka aad qaadanayso baddaa lagu kala gudbiyaa sea transport sea transportation ya waxa ugu badan oo adduunka wax loogu kala gudbiyo diyaaradna maaha baabuurna maaha waa xagga badda wey maalin dhexdaasaa baan waxaan qaatay bal inaan iska fiiriyo globalization wax la yidhaahdo course la yidhaahdo ay bixinaysay m i t boston globalization alcawlama culamada dhinacyo ka mida dhinaca dhaqaalaha ayuu ka firinayey masalan adduunka sida uu isugu xiran yahay iyo dhaqaalaha iyo eh, transportationkiisa transportationka ugu badan ee eh, masalan adduunka hadda u kala gooshaya waa xagga badda wey kontaynarada la kala gudbinayo waay maraakiib waxaa badda saaran every minute boqol kun oo tan maraakiib gaaraysa oo contaynerra wadda baa sabaynaysaa bad walmart dukaanka la yidhaahdo adigu waa iska tegaysa oo iska soo iibsanaysa walmart waa sheyrka ugu badan oo maraakiib badda u saaran isagaa iska leh maraakiibta badda gooshiisa alaabta badaacad from china to the west to america to yurub saas kale iyo kuwa la midka ahoo ka soo daba taagan dekedda singabore oo eastiga iyo dekedda shangahay waa labada dekedoodoo adduunka ugu badan oo kontaynaradaas lagu kala bedelaayo adduunka u kala socda soomaaliya u socda berbere u socda muqdisho u socda shangahay u ka imaanaya somaaliu china waxay ka keensataa sax soo ma nacam america laga keensadaa shangahay waa dekeda koowaad raqam waaxid waay adduunka hadda waagii hore may ahaan jirin number one may ahaan jirin adduunka number one waxaa haysan jiray rotterdam dekeda la yidhaahdo ee dalka holland adduunka iyadaa conteynerada u kala bedeli jirtay inta ugu badan inta ugu badan waxaa ka qaaday singabor singaboraa ka qaaday singabor waxaa ka qaaday shangahay hadda waa number two singabor singabor hadda waxay samaynayaan terminaal cusub si ay u gaaraan hal milyan baana u dhexaysaa sanadkii waxay kala bedelaa shangahay waxaa laga dhoofiyaa soddon iyo saddex milyan dhibic labo container singaborna waxay kala bedeshaa soddon iyo laba milyan dhibic labo hal milyan oo udhexeeya halka milyan waxay rabaan inay ka tallaabaan say number two ay u soo galeen waxay rabaan inay ka boodaan oo tagaan maayo dhaqaalahoodii iyo adduunka say u saamaynayeen baa ku jirta marka hadda waxay dhisayaan dhul cusub mataqaanaa xeebtoodu inta ay tahay xeebta dhan singabor ma garanaysaa intay tahay oo kilomitr waa boqol iyo taqriiban siddeetan boqol iyo lixdan wax saas kilomitr waay boqol iyo siddeetan kilomitr soddon iyo laba milyan oo containerna way kala beddelaysaa maalin dhoweyd qariir aan ka akhrinayay dekadooda bort of authority bort of eh, eh, singapore ay soo saartay waxay leeyihiin every every two to tree minute marka baabaxaya gelaya ama xiranaya every two to tree minutes two to tree minutes not five minutes marka ba wax laga dejina marka baa la saari labadii daqiiqo ilaa saddexdii daqiiqo malaysia eh, eh, singapore waxay xornimada ay ka qaadatay ama ka go'day aan iraahdo malaysia kun sagaal boqol lixdan iyo shantii waa soomaaliya markay xorriyadda qaadatay kadib shan sano ayay unkantay iyadoo dhanba iyadoo dhulka taallan waxba ka jir haddaan hadda ku tusi lahaa sawirka singabor maalintaas iyo sawirka muqdisho kun iyo sagaal boqol lixdan iyo shantii waa kaafiya kala dhehen waa kaafiya kala dhehen markaba meeshaan u soo socdee meeshaan u soo socdee waan soo socone dubay kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo afartii marka ay imaaraad ka samaysantay sheekh raashid bin saciid almaktuum waa odagii dubay haystay nin soomaaliyah baa nin askari intuu soo qabtay wuxuu keenay stationka markaasuu wuxuu yidhi maxaad ninkan ku soo xirtay suu yidhi waxbuu xaday sii daa buu yiri maxaa dhacay soomaaliya wax ma xado buu yiri wuu dagaalamaa laakiin ma xado wax aniga stationka joogaya soomaaliya waxma xadee wuu dagaalamaaya sii daa haddaad dhihi wuu dagaalamay ama cid bay dirireen waa ka rumaysan lahaa sumcadda iyo tijaarada iyo dhaqanka soomaalidu saasuu ka ahaa ama macrifadooda dubay markii ay markaa samaysantay oo dekedeedan yarta oo la yidhaahdo mina rashid ay sameeyeen jabal cali gadaal buu ka iman doonaa marka dambe samayn doonaan mina rashid tiam bay waxay u direen singabore dhegaysta warka maxaa dhacay de imaaratu dubay waa imaaro yar oo singabore aan ka weyneyn waa la mid <laughs> jaziira sahiira jaziira sahiira wuxuu leeyahay ninkaa singabore maanta waa number one fi alcaalam dekedaha maxaa aniga ii diiday inaan sidiisoo kale noqdo tiim bay marka u dirsadeen oo yidhaahdeen soo daraaseeya bal dekedda singabore sida ay ku noqotay iyo waxyaalaha dacfigeeda maxayta tiimkii muddo lix bilooda buu wuxuu fadhiyey singabore ka dibna ribooti buu soo celiyey ka dibna dubay waxaa loo dhisay ribootkii lagu qotomiyey taqriirkii laga soo qoray tiimkaas uu ka keenay singabore sanado gudahood waxaad ogtihiin dubay buumin inay noqotay dekadii ugu weyn adduunka inay noqotay allright hadda waxaad ogtihiin imaaraadku inay faraha kula jiraan dekedaha soomaaliya berberaa way kiraysteen sow maa soddon sano konton sano masema ma garanayo boosaaso saasoo kale way saxiixeen sow maa kismaayo way u socdaan muqdisho way hadday heli karaan way rabaan ya ila turki baa hadda joogo ma geli karaan maogtahay managementga managementga ya waxay leeyihiin waa ballaarinaynaa waa tawsiicinaynaa servicekana hagaajinaynaa dekeda boosaaso masalan kuma soo xihan karo markab kuma soo xihan karo doonyaa ku xirta rasiif baan u samaynaynaa maraakiib baan samaynaa that's good thing not bad waxun maaha laakiin waa waa wax kooban waa aragti kooban very limited thing ya dana kalena waa ku jiraan sida aan tuhmayo maxaydaan danaha kaloo ku jiraan annaga singabour soomaalidu khariidada haddaad fiirisaan bahalka masjidi kari weyden ya ha okay eh, haddaad maabka fiirisaan annaga dekedeen eh, eh, eh, baddeennu waa badda adduunka africa ugu dheer waddamada adduunka ugu bad dheerna waa ka mid ah. xeeb dheer waxaan kaloo haysanaa marinada adduunka ugu waaweyn bartamahan u fadhinaa annaga hadday noqoto canaal suways iyo mediterranean wixii soo mara oo dhan waa in annagana soo maraan khaliij cadan waa ina soo maraan iyo reds indian ocean wixii soo mara oo cape town ka soo wareega oo atlantiga ka yimaada waa inay indian ocean anaga soo maraan hadday u socdaan khaliij iyo hadday u socdaan faris labadaba inta badan waa inay soo maraan halkaas khaliij hadday ka yimaadaan oo yurub iyo suways u socdaan waa inay soo maraan badeenna annaga shangahay hadday ka yimaadaan oo ay soo maraan oo u socdaan suways iyo yurub inay maraan waa inay soo maraan annaga agtayn all the cross roads baan taagannahay markabka ka soo dhaqaaqa shangahay ilaa uu dubay ku furo transiitkiisa ku sii daayo leannahu iyadaa dekedda ugu weyn middle east hadda ah oo serviska kontaynarada kale bedeli karta oo samayn karta haduu ku furo dubay yimaado cishe ka qaadanaysa waa oo nautical miles haddii dekeda boosaaso uu ku furi lahaa ama dekeda waxa ka sii fiican xaafuun iyo gardafuy haddii halkaa deked laga sameeyo haddii halkaa dekad weyn oo sarfiska haysa ay ka samaysan tahay dubay lama aadayo way xirmaysaa wayba xirmaysaaba sababtu ah intuu lix kun iyo toddoba boqol mari lahaa halkaana wasan afar kun iyo shan boqol buu soo maray suways hadduu ka yimaado fiiri mediterranean buu ka yimi yurub buu wuxuu rabaa inuu ku beddelo boorsuways suways kanaal markuu soo maro mina rashid inuu geeyo suways kanaal keliya markuu soo dhaafo iska dhaafinta hore mediterranean waa inuu soo maraa kolley suways kanaal hadduu soo dhaafo oo masara ilaa iyo mina rashid ama jabal cali saddex kun iyo kow iyo konton nautical miles waay waayo intuu saa u baxo ayuu haddana sidaas u leexanaya khaliijka saa u gelaya ile meel qallocan bay ku jirtaa waa inuu intuu saa u baxo geeska africa tago baxrul ka soo galo khaliij farisi iyo hormud soo galo halkaasaa u soo galo ilaa uu dubay gudaha ku galo nautical miles buu marayaa labiyo toban cishana way ku qaadanaysaa twelve days haddii uu soo dhigo isla kanaal suways uu ka soo dhaqaaqo ya oo berbere yimaado waa kun iyo boqol oo kilomnautical miles half of the time boosaaso iyo gardafuna waa la mid kun iyo toddoba boqol kun iyo lix boqol half of the of of the of the distance markabku intuu dejiyo rarkiisa ama contaynarada meesha ku dejiyo hore usii soconaya ma leexanayo you don't need inuu leexo oo kun iyo shan boqol oo nautical miles oo kale uu gooyo uma baana oo khasaare ah horay buu sangabuur ugu situuri karaa ama shangahay ugu situuri karaa marka waxaan u malaynayaa macnuhu marka in wax idinka dhici karo wax ka fahmi kartaan risaalada maxaa dhacay dadkan iska haysta baddan iyo xeebahan eh, okay xeeb laba markab ku soo xihan karto aniga in la ii sameeyo it doesnt mean in wax weyn aniga la ii qabtay konton sanana laygu aaminsiiyo ya si aanan xeeb ay ku soo xidhan karto aanan u samayn yah kun markab maalintii soo geli karto si aanan u samayn midda labaad dad baa waxay yidhaahdaan sheekhow lama ogola oo hadda investment cid ku samaysanaysa soomaaliya ma jirto so yaa yidhi saas kan hadda samaysanaya kontonka sano muxuu ugu investgaraynaya why he is doing fifty years ya marka meesha uu isaga deked laba markab iga soo xiranayso uu samaynayo anigu isagu ma raadsan karo mid kun markab miday ku xihan karto ila wadaaga oo igula infestgaraysta ila dhulkii anaa leh baddiina anaa leh waanu kala faa'iidaysanno ma adaysan karo kan labada markab hadduu ogolaado mabda'u waa isku mid same principle hadduu laba markab ogolaado kun markabna waa ogolaan karaa mid mid ogolaan karaa jira ama samaysan karaa jira waxaa idiin sheegaa adduunka suu ugu tartamayo tobanka dekedood oo adduunka ugu badan oo hadda kontaynarada adduunka u kala bedela sideed ka mida china leh hadda sideed ka mida china leh rotterdam iyo waxaa soo gala keliya iyo singapore tobanka tob tenka inta kale gadaal bay jiraan marka qoladan meeshaan iska haysata baddaan ilaahay iska siiyey oo dhulkan ilaahay iska siiyey waagii maritimeku intan uu ka yaraa ee isticmaalka reer galbeedku uu yimi bariga dhexe talyaaniga iyo ingiriiskuba way sahmiyeen soomaaliya waad ogtiin boqortooyada majartooya markay ka jirtay xaafuun iyo baargaal talyaanigu waa yimid nineteen o oh four buu damcay light houseka gardafu inuu sameeyo oo maraakiibta halka maraysa saddexda dhinac isu dhaafaysa laga odoroso lagana lagana lagana kontaroolo ingiriisku wuu la tacaawuni diiday because dekedda cadan mauya rabin inay khariban contributionkii wuu diiday sidaas darteed buyan xataa light houseka intuu bilaabay aanu bilaabin taarikhdiisa haddaa akhridaan ayaanu light houseka ku yaalla hadda gardafuy weli ka taagan ayaanu ay geeska africa meesha la yidhaahdo horn of africa waa halkaas geesku waa raaska raas casayr cape of gardafuy baa la dhaha sida cape of horn africa meesha ugu dambaysa ee koonfureed la yidhaahdo geeska eastigo u xigana waa annaga waa raas casayr waa cape of gardiful way badda saa ugu jiraa sawirkiisa waa waa arki karta haddaa google garaysa markuu damcay marka ki inuu ka sameeyo oo dowladahii kale markaa xoogga lahaa uu yidhi oo maraakiibtu badaha u maraysay sida ingiriiska nagala tacaawuna ingiriisku wuu diiday because cadan buu fadhiyey dekadiisa cadanna ma rabin inay ka cadilanto markii israaclasa kii buu dhisay marka bahashan light houseka again mar labaad inta soo noqday ma ka hadlayo resourceska kale oo ku jira gobolkaas oo yani caalamiyan looga hadlayo hadday tahay dhuxusha hadday tahay cusbada hadday tahay macaadinta kale hadday tahay maydiga hadday tahay timirta ya timirta timirta soomaaliya oo dhan bay ku filan tahay timirta ka baxda caluula iyo murcanye inta u udhexaysa waa laba magaalo oo laba degmo dadka qaar somalida ata gaar maba garanaysaba soomaalida qaar ka maba yaqaanaan murcaaye xagee ku taal ama dhurba xagee ku taala maba garanaayaba khariidada maayo dadku maba akhriyaanba dhulkooda iyo waxa ilaahay siiyey maxay yihiin two hundred fifty thousand geed baa ku yaalla o aan cidina istiqlaalsan oo cidina isticmaalin quarter a million tree of balm tree ah baa ku yaala timirta dhaytsa hmm. annaga xataa masracan ku leenahay aniga eh, maxamed idriisa idinla hadlahay aabbahay masracuu meesha ku leeyahay aanan ku leenahay oo timir ah oo geeda ah toddoba boqol ilaa siddeed boqol oo geed baa ku taala masracadda yada annaga ceelna waa ka qodan waxaan ka isticmaalnana ma lahaa hadda dad baa xoogaa iska cuna wax yar timirtaa ka soo gogo'da bes lakiin inaan warshad samayno ama aan hagaajino ama aan dhulkii degno ma jirto ls maydiga iyo iyo isaga ha ka hadlin lubaanta iyo xabagta iyo haka hakaad marka dekeda keligaan hadda ka hadlaya iyo meel kale ii jiidin marka siraaca iyo waxa socda oo dhan waxaa naga qadiyey qabyaalad iyo corruption iyo leadership xun iyo dad aan dowladnimo iyo qarannimo iyo xornimo ya iyo dadnimo aan rabin baa naga qariisay saanaga qariisay afartaasaa ugu weyn shisheeyuhuna afartaasu soo maraya ama carab ha ahaado ama nin afrikaano madow ha ahaado ama nin cad ha ahaado kulligood waa soo marayaan xataa dawi lqurba carabtay noogu sogaysaa ugu daran maanta oo noogu daran oo aan rabin inaanu salka ka soo kacan aan rabin sidaas inaan ku jirno annagoo intaasoo hanti haysanna waxaan rabaa inaan halkaa fadhino way ka dagaalamayaan lacag bay gelinayaan malaayiin bay gelinayaan wayna kala iibinayaan wayna kala gadayaan just inaan meeshaas singabur oo kale noqon <laughs> ama dubay deked la noqon ama <laughs> shangahay deked lamida aan halka ka soo bixin ama rotterdam deked because miiniskii bay haystaan meeshii bay fadhiyaan waddadii bay haystaan infrastructurkii baa yaalla haddii cid investment ku samaysata keliya la helo khalaas adduunkay nimankaan qabsanayaan marinkay adduunka ugu haysina way haysanayaan waxaa walaalayaal marka xataa cabetown marka aad ka soo fiiriso markabka cabetown ka soo dhaqaaqa wuxuu ku imanayaa gardafooy saddex maalmood ama afar maalmood buu ku imaanaya ma laakiin si uu u aado miina dubay sideed ceshay ku qaadanaysa marka eh, waxaan u malaynayaa inaan wuxuun ka taataabtay eh, waxyaalaha hortaagan soomaaliya inay salka la kacdo innaga inay nagu xiran tahay in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusin haddaan wax iska bedelno nicmadii waa taal ballantii ilaahay waa taal waa meesheeda dadkeennu waa dhergayaan ummadeenna mustaqbalkeena iyo caruurteennuna way dhergi doonaan haddii aynaan isbedelinee marba uu madax noo yahay mid gaangiistara iyo mid maaragtay jeebkiisu qaado hal milyan oo shilin hal milyan oo dirham iyo ya shan boqoloo dirham iyo oo kun iyo ya boqol kun oo dollar iyo maaragtay u qaado jeebkiisuna noo madax noqdo annaguna aanu ugu hiilino reer hebel iyo reer qansaax iyo reer qurac Eh, maaragtay eh, saas aan ugu kala ugu kala soconno waxay ila tahay dee meesheeda laga kici maayo ilaahayna cidna ma dulmiyo eh, rabbi subxaanahu wa tacaalana qof raba isagu inuu meel iska fadhiyo horay ma geeyo qof raba inuu hor maro oo wax qabsadana ilaahay dib uma dhigo marka walaalayaal qof walba isagay ku xihan tahay innagayna nagu xihan tahay ilahay towfiiqda hana waafajiyo khayrkana allah nagu hanuuniyo ummaddeennana allah islaaxiyo sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin walaalayaal runtii hadallada sheekh uu noo jeediyey wax badan aan ognahay wax badan nooga qarsoonaaba way leeyihiin waxyaabaha cajiibka sheekh maxamed idriis hadalkiisa caawa yani uu dul maray waxaa ka mid a arrintan dekedaha soomaaliya ku saabsan hadda intaa xasuusnaya ilaa laba sano oo lasoo dhaafay carabta laftigeeda qoraysay carabtiba waxay qoraysay qofkii yani websaydyada carabta ee xogta hoose qora runtii la socdaa uu ogyahay waddanka hadda imaaraadka gacan aad iyo aad u xunbaa maamusha oo islaam nacayb iyo ummadda carabta o dhan oma ula diriraysa baa runtii maamusha marka waa la sirteeda waa la qoraa waa la kashifaa sababta imaaraadku uu dekedaha ku teedsan badda cas labadeeda dhinac oo soomaaliya o dhan ay ku jirto soomaaliya boosaaso muqdisho way geli laayihiin sababta waxa weeye turkiga ahae turkiya hadda haysata kasoo bilow kismaayo boosaaso berbera jabuuti dekada jabuuti way la wareegeen olready casmara dhinacaan kale labada dekedood ee cadan iyo xudayda ee yeman ku yaalla labadaba way la wareegeen waxay carabtu qorayeen dhowrka sano lasoo dhaafay ujeeddada ka dambaysahay kulligeed inay tahay nuqdada sheekhu sheegaya dekedaha waxaa la rabaa boqol sano oo soo socota in la curyaamiyo boqol sano oo soo socota in la curyaamiyo leanna dekeddaas leexa ku taalle jabal cali ee maaragtay intaas oo yacni cisho maraakiibta ku qaadanaysa inay qalooc ku socoto qaloocaasna ay ka soo laabato bay rabaan inay shidnaato oo macnaha laga shaqaynaya boqol sano soo socota u noolaan laga shaqaynaya innaga ka soomaali ahaan runtii dowladaha carabta waan iska aaminsannahay waxaanu qabnaa dad iska maarata danteenna ka shaqaynay carabku markuu nin muslim oo ilahay ka baqaya yahay buu adiga walaalkaa yahay oo walaalnimo kula wadaagaa soo maa lakin carabku markuu diinta ka tago maaragtay wuxuu soo baxayaa qof ibliis soo baxayaa carabta runtii diinta ka tegay say u dhaqmayaan ibliiska macnaha way ka dhaqan way ka dhaqan daran yihin runta marka laga hadlo marka arrintaas sheekhu sheegay waa arin la qoray websaydyada carabtao dhan baa qora xogaayaha carabtao dhan sirtooda qora ayaa kashifa innaga wax muuqaal yaroo inoo muuqda si sheekhu sheegay dekad markab qaada ariga laga dhoofiyo baanni dhisanaa weeye laakiin konton sano boqol sana waxaa laga shaqaynayaa in lagu curyaamiyo oo macnaha maaragtay dekadaadu aadan madaxa soo qaada laga shaqaynayaa marka taas runtii waa sida sheekhu u sheegay weeye waana uga markhaatinahay adduunka dadka hadda joogaana qoraya sirtaa sheegaya ilaah khayr siiyo hadalladaas waxay u baahan yihin in la faafiyo oo dadkana la gaarsiiyo oo gacmaha sheeyaha runtii sida maaragtay loo shaqaysanayo oo wax inaga aan noo qalmin nagana lagu qancinayo maaragtay dadkanu inay runtii wax qoraan oo kashafaan bay u baahan yihin weliba dadka dibadaha jooga oo resourciga haysta wax qori kara oo wax akhriya runtii meesha innaga aynu ku laalaabanayna arrimo hoose oo maaragtay tuulo iyo ku saabsan iyo qabyaalad iyo maaragtay wax saasoo kale runti wax ka qorayno wax weyn oo kale horteen dushana lagu cayaarayo locbata shdaranjiga la yidhaahdo runtii baa inaga qarsoon oo u baahan aan wax ka qabano walaalayaal mar insha allah waa mahadsantay walaaliya waqtigaa dhacay insha allah intaasaan caawa ka soo khatimanaynaa